alxamdu lilah الsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllahi salى اllahu alيه wasalam waxaynu ku jiray baabu shuruudi salaa xadiiska mudarif bn cabdillahi bn shakiir taabicigaasi aabihii oo cabdillahi bn shakiir ka soo warinayey can abihi qaal ra-aytu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam yusalii wa fii sadrihi aziizu kaaziiz اlmirjal aziiz muxuuhaa guux iyo sawt kaaziiz اlmirjal mirjalkuna dheriga markuu karayo maxaa ugu wacnaa markaa min albukaay guuxaasi waxa uu ahaa oohin mid ka yimid marka xadiisku wuxuu daliilu yahay alxadiis daliil calaa ana albukaa fi salaati laa yubdiluha inaan oohinta qofku ooyo salaadda dhexdeeda gaar ahaan oohinta dee khushuucdu keentay inaanay salaaddu aanay ku burayn buu daliilu yahay culimadu markaa qaarkood baa yidhi hadday sii korodho oo xarfo badan ay noqoto way jebinaysaa wa can caliy radi allahu canhu qaal kana lii min rasuuli اllahi salى اllahu alayh wasalam madkhalaan fakuntu ida ataytuhu wahuwa yusalii tanaxnaxa lii rawaahu الnasaa-iy wbnu maaja wa can cali bn abi talib radi allahu canhu qaal wuxu uhi kaana lii waxa ii ahaaday min rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka alle xaggiisa waxaan ka lahaa madkhalaani laba gelitaan laba jeer oon u galo fa kuntu waxaan ahaa idaa ataytuhu markaan u imaado wahuwa yusalii isagoo tukanaya tanaxnaxa lii wuxuu odhan jiray <clears throat> oo kale marka saa iminka qofku markuu xabeebsado u odhanayo markaa waxaan fahmi jiray bimacnaa inuu salaaddii ku jiro rawahu nasaa-i wa ibnu maaja marka xadiiska horta sixadiisa aada bay culimadu iskugu khilaafeen waxayse u daliishadeen culimada xadiiska ku saleeyey ana tanaxnuxa fi salaati laa yubdiluhaa markay xaajadu keento qofkii hadduu salaadda dhexdeeda <clears throat> yidhaahdo inaanay salaaddaasi aanay aanay buraynin oo dee kalaam aanu ahayn kalaam dhamaystiran inaanu ahayn laakiin qofkii haddii aanay wax cila ay heshirin waa inaanu waa inaanu saa socin waxaa kale kaloo daliilu noqonaya xadiisku haddii qofkii salaaddii uu ku jiro subxaan allah inuu odhanaya waynu soo aragni siduu qofkii uga joogsado marka sixada xadiiska la qadarana waxa weeyaan wuxuu daliilu noqonayaa in qofkii si uu qofka ugu sheego inuu salaad ku jiro atanaxnux inuu la yimaado madkhalaan markuu leeyahay dee rasuulka alay sla slam marar badan buu la joogi jira lakin rasuulku markuu gurigiisa joogo ayuu ka warramaya markaa madkhalu fi lleyl wa madkhalan fi nahaar ayaa uu lahaa sida mar kale uu yihi cali bn abi aalib habeenkii iyo maalintii bay kala ahayn madkhalaan madkhalun fi lleyl wa madkhalun fi الnahaar wa can ibni cumara radi allahu canhuma qaala wuxu uhi qultu waxaan ku uhi libilaalin bilaal waxaan ku uhi keyfa ra-ayta sideebaad aragtay annabiya salى اllahu alayhi wasalam nebiga oo yaruddu calayhim uga jawaabaya uga celinaya xiina waqtiga yusalimuuna calayhi ay salaamaan wahuwa yusalli isagoo tukanaya qaala wuxu uhi yaquulu wuxuu odhanayaa haakada yaquul wuxuu odhanayaa haakada sidaasi wabasada kafahu gacantiisana wuu fidiyey markaa sidaasaa u odhanayaa buuri akhrajahu abu dawuud watirmidiy wa saxaxahu xadiiskana wuxuu daliilu yahay alishaaraةu bالsalaam fi الsalaati laa tubdiluha aw laa yubdiluhaa الsalaam biاlishaara salaaddii qofki hadduu ku jiro inuu salaamtii qofka ka celinaya lakin calaykum asalaam aanu odhanaynine uu sidaa odhan karo isagoo markaa gacanta hadduu doono labadii gacmood saaran yihiin inuu sidaa odhanayo ama markaa sidaa uu odhanayo oo salaaddiina markaa aanay ka jabayn qultu waxaan ku uhi libilaalin kayfa seebad ra-ayta aragta annabiya sala allahu aleyh wasalam yaruddu calayhim uga jawaab uga celinaya xiina waqtigii yusalimuuna calayh salaam wahuwa yusalli qaala wuxu uhi yaquulu haakada wabasda kafahu gacantiisu ayuu fidiyey kafki waa baabacada hore markaa culimada shaaficiyadoo kale idhahda markaa halaatha xarakaat mutawaaliyaat saddex xarakoo isku xiga salaada way burisaa idhaahdo oo kale iyo tan oo kale way ka soo reebayaan saa awgeed bu imaamu nawowi wuxuu uhi fiihi raddu الsalaami biاlishaara wa annahu laa tubdil الsalaatu biاlishaara wanaxwiha min alxarakaat alyasiira iyo wixii kale shabahe dhaqdhaqaaqa la midka ah waatan gacanta hadduu qofki saa u qaado saa u yar xoqdoo kale iyo wax lamida de marka xadiis kalena qaabab kaloo loo celinayana way soo aroortay ma caddaynin laakiin xadiiskaasi ma faraha qeyb ka midaba ma kafka oo dhan ba qaarkood waxay tilmaamayaan ima bira'si waxa u yihi cabdillahi bn mascuud rasuulkaa salaamay alayh الsalatu salaam dabeetana fa awmaa bira'si madaxiisu sidaa yidhi inuu salaantii iga celiyey marka inay intuba banayin baa laga qaadanaya ishaarada bira'si iyo gacantiiba وعn abi qataadata radi allahu canhu qala wuxu uhi kana rasuulu اllahi salى اllahu عalيه waslm yusalii wuxuu aha rasuulku mid tukada wahuwa xaamilun isagoo sida umama binta zaynab isagoo sida umama binta zaynab faإida sajada marka uu sujuudo wadacahaa u dhigay waidaa qaama marka uu kacana xamalahaa uu qaaday muttafaqun caleyh walimuslim wa huwa yaumu nnaasa isagoo tukinaya dadka fi lmasjidi masaajidka isagoo dadka ku tukinayuu saa sameeyey xadiiskani wuxuu daliilu yahay xarakaadka salaada dhexdeeda ku imanaya ee qofkii aanu qibladii ka bixin isla markaana dee aan isku xidhiidhsanayne rasuulku alay slat slam intuu qaado muddo u haynayo haddana uu dhigayo inaanay salaadii ku buraynin weliba markay maslaxadaasi iyo dantaasi keensatay ilmaha yaruu ilaalinayo umaama binti zaynab binti rasuulillaahi illaahi markaa wey waa inan yar u awiyahoo zaynab bintu rasuulillaahi baa dhashay waxaana saas kala dhalay abilcaas bin rabiic radi allahu canhu oo isna qurayshta ka mid ahaa isla markaana ay habro wadaag ahaayeen zaynab qisadiisuna waxay inoogu iman doontaa markaynu kitaab nikax marayno iyo ayay mar dambe inoogu iman doontaa marka abilcaas bin rabiic baa horta inanta dhalay xagga aabaha marka la eego hooyadeedna waa zaynab bint rasuulillah waxaa xadiisku tilmaamayaa dhaqdhaqaaqa salaada markaa ilmaha yar la qaaday la dhigay inaan waxba yeelin waxa halkaa laga qaadanaya hooyadu gaar ahaan iyadoo salaadii tukanaysa haddii ilmihii yaraa markay dhulka dhigta ay ka baqanayso amba ay meel kaga tagtay inuu ooyo dee inay iyadoo saa u haysa iska tukan karta ilmaheedaa yar haddana markay sujuudayso ama rukuucayso ay dhulka dhigi karto iyadoo xambaarsan inay markaa tukan karto baa laga qaadanaya waxaa laga qaadanaya nebiga alayه الsalaatu salaam anahu kana rafiiqa bالصigaar ubadka yaryar inuu aada ugu naxariisan jiray wa kaana mutawaadican ahlu tawaaducna inu ahaa nebigu alayه الsalatu salaam wa huwa yaumu الnaasa fi اlmasjid si aanu loo moodin inuu keligii tukanayo oo isagoo weliba dadkii tukanaya bu saa sameynaya oo axaadiista dadku u baahanya in loo sheega la haha saasaa jirta waayo dadku ubadka yareer waxaad mooddaa inay dagaal kula jiraan markay masaajidada ay soo galaan soo maho nebigu alay slat slam isagoo dadkii tukinayay oo ummaddan hortaagan buu marna qaadayay marna dhigayay qolada niminka joogtaana ilmo yaroo halkaa ka soo galay baa laga yaabay inay weerarba ku qaadaan oo ilmahaa yar masaajka uu ka firdhado dib dambaysaba aanu <laughs> aanu ugu soo noqon kaana rasuulu llahi salى اllahu alay slm yusalii waxaa mid tukada wahuwa xaamilun isagoo sida umaama binta zaynab faida sajada wadacaha u dhigaya markuu sujuudana u dhigay waidaa qaama markuu kacana xamalaha mutafaq caleyh walimuslim wahuwa yaum الnaasa fi lmasjid markaa dhaqdhaqaaqa salaada isku soo ururiyo qofkii mar haddii aanu qibladiina ka maydhin wax dee joogto ahoo saa salaadan huduugeedii diiday aanu ahayn maslaxadaasina ay keensatay salaadii ku buri mayso waxaa dhacday rasuulka alay sala slam inu albaab furay ka horreeyey horey inuu dhaqaaqay dib u soo dhaqaaqay markaa iyadoo loo baahanya dhaqdhaqaaqa in la iska ilaaliyo salaada haddana inay diintu sahlan tahay oo samaaxo ay leedahay ayaynu ka qaadana halkaas ubadka yarar masaajidka la soo gelin karana waa laga qaadanaya saas oo kale in masaajidka ubadka yar ay soo geli karaanoo maadaama laga yaabo ilmihi yaraa marka qaarkood inaanu daahir ahayn hadduu doono qofkii isagoon ilmaha aan hubin inuu daahir iyo in kale inuu qaadi karo وعن أبي هuريرة رضي الله عنه qال وxu qال رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم اqتلوا الأسودين في الصلاة اqتلوا dila الأسودeyni labada madmadow dila في الصلاaةi صلاada dhexdeeda alxayata walcaqrab wey alxayata waa abeesada iyo walcaqraba hangaralaha akhrajahu larbacatu wa saxaxahu ibnu xibaan mar haddii la ogolaaday labadaa in la dilo salaada dhexdeeda macnaheedu waa maxay dhaqdhaqaaqad samaynaysana waa la ogoli wey sababtu sheekh soo qaatay wataas in xarakadaasi aanay qofkii salaada ka burineynin oo dee abeesadii kol inaad horu dhaqaaqda iyo haddaad doonto dhinac inaad u durugtay iyo intaa qofku markaa uu is ilaalinaya qibladii lakin iska ilaal iska bedelo mar haddii salaada dhexdeeda lagu dilay labada shay haye فإdا kاna جائزا أn yqتla الxayة والcaqربa في الصلاة فkhاriج الزلاة أولى بذلك xilligaasaaba kasii mudan waana shantii uu rasuulku tilmaamay عalيه الصلاaةu وسلام ayay ka mid yihiin yuqتل خمس من الفawاsiq خمس من الdawاab فawاsiq yuqتلna في الحل والxرق شhan xayawaanada ka mid yihi waa fawaasiq waa qaar dhib un leh oo aan dheef lahayn ama dhibtooda ay ka badan tahay dheeftooda xilli iyo xaram labada waa lagu dilaya xataa xaramkaa lagu dilaya oo waxyaala laga soo reebay laa taqtulu sayd ayadda ilaahay subxana wa tacala ku sheegay baa laga soo waa la dilaya kuwa waxaa ka mid ahaa alxayatu wاlcaqrabu wاlguraabu wاlxid'atu iyo alkalb اlcaquur aygii dadcunka waanaynu arki doona insha allah kutubta dambe inoogu iman doonaa halkaa waxaynu kaga soo baxnay axaadiistii ku saabsaneed shuruud salaa shuruudda salaada ou sheekhu keenay waxyaalaha aanu salaada burinaynin saaso kale inay ka mid tahay dhaqdhaqaaqa iyo hadalka iyo lakiin haddaba hadalka salaada burinaya hadalkii limaslaxati salaa loo hadlay salaada maslaxaddeeda ama hadalkii qofkii jaahilkaa ah waynu soo aragno macaawiya ibn xakam aلsulami inuu markaa yidhi hakilatkum ummakum maadaa tanduruuna ilay war maxaad iga soo eegeysaan hooyooyinkan idinka gooblameen markaa jaahil bu qofkii jaahilkaa markaa salaadiisi ka buri mayso hadduu moodayo hadalku ilaanu burin laakiin qofkii garanaya caalimkaa way ka buraysa laakiin limaslaxati salaa haddii loo hadlo imaamkii baa kacaa fadhiisay fadhiisto subxaana allahi baa ihi uu kacay subxaana baa ihi fadhiiso yaa waa lagu wareeray waa la odhan karaa sujuud baad ka tagtay amba sujuud hadduu saa qofku idhaahdo <laughs> maslaxadda salaadda wax ka baxsan tusaale ahaan qof indhoolo ah ayaa adigoo salaaddii ku jira ayaad aragtay god weynoo ka horeeya inuu ku dhacayo adiguna salaaddii baad ku jirta maxaad oranaysa ya <laughs> ka joog waar god baa kaa horeeya intaasina dantaa keensatay wallahu aclam baabu sutrat lmusali wuxuu baabu yahay sutrat lmusali sutrada qofka tukanaya asutra waxa weeye wixii uu ishordhigayo isagu sutradu waa mashruuc oo la isku waafaqay axaadiis aad u badanna way ku soo aroortay nebiguna kan uu tegi jiray calayh isalaatu wasalaam ilaa waktiyo kooban ba la soo wariyaa faa'iidooyinka leedana waa maxay qofkii waxay ku saacideysaa anlaa yandura ilى اlkhaariji minha meel iyada ka baxsan inaanu eeg eegin qofki ee uu halkeedaasun eego way ku saacideysaa waxaa kaloo ay faa'iido ka leedahay dafcu اlmaari aw raddi almaari beyna yaday اlmusali qofkii tukanayey radd almaar beyna yaday lmusali tukadaha hortiisa ka maraya ayay ka joojinaysaa xukunka sutrada jumhuur اlculamaa bima fiihim almadaahib alarbac waxay ku tegeen inay sunno tahay oo aanay waajib ahayn culimada qaarkood baa laga soo wariyay waa waajib culimada waajibka tidhin laftigooda adiladoodu ma xoog yaro oo awaamir buu nabigu ku bixiyey alay slat slam saynu arki doono marka laba qof baa sutrada looga baahan yahay waa alimaam walmunfarid waa kii wax tukinayey iyo kii keligii tukanayey labadaasuma looga baahan yahay laakiin alma'muum sutratu limaami sutratu lilma'muumi imaamku sutradaa uu samaystay ayuunbaa ma'muumkana sutra u ah kala tukiya sutro kala samaysan maayo qowlka odhanaya waa waajibna waa mid aada ugu dhow daliilka qowlka odhanaya sutradaasi waa waajib arrin sahlan maaha wa can abi juhaym bn اlxaaris radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam low yaclamu hadduu ogaan lahaa almaaru ka maraaya beyna yaday lmusali qofka tukanayo hortiisa ka maraya hadduu ogaan lahaa maada calayhi maxaa korkiisa ahaadee min alithmi dembiga ah? lakaana waxay ahaan lahayd an yaqifa inuu iska taagnaado arbaciina afartan khayran lahu mid uga wanaagsan min an yamura inuu maro beyna yadayhi hortiisa mutafaqu calayhi wallafdu lilbukhaariy wawaqaca fi lbazaar musnad albazaar waxaa dhacay min wajhin aakhar arbaciina khariifan afartan dayrood oo bimacnaa afartan sanadooda ah. xadiisku daliil wuxuu yahay annahu laa yajuusu almuruuru beyna yaday اlmusali aw beyna sutrati اlmusali beynahu wa beyna sutratihi qofkii iyo sutradiisi in la kala dhex maro inaanay bannaanayn mar haddii shaygii la yihi dembi waa ka imanaya weliba dembigaasoo aada u weyn dee arrintaas inay xaaraam tahay baa laga qaadanaya in qof la tukanaya la hormaro waxaa kaloo laga qaadanaya de qofkii inuu sutradii samaysto si qofkii xagga she ka maraya aanu dan uga gelin ee uu isagu markaa sutradiisa iyo isaga isagoo xagga dhex maraya uu iska joojiyo sida aynu xadiiska ku arkayno waay xadiisku waxaa kale oo uu tilmaamayaa qofku dembiga marka la eego uu iska sahashanaya aanu garanaynin hadduu garan lahaa waxyaalo badanoo waaweyn buu iska joojin lahaa tusaale ahaan dadku waa ku marka salaada laga baxo markiiba yaaco dad tukanaya oo sunaysanaya ama salaadii ku jiraaba jeeraanin badan dad badanoo ka mid ah waxaa laga yaaba hawl buu ka yar degdegaya ama hawl badma kuma degdegaya meelahan u istaagaya laakiin hadduu ogaan lahaa dadka uu taa qofka uu jiray dembiga uga imanaya inuu afartan sannadood halkaa iska taagnaado hadii lagu odhan lahaa afartan sano taagnaw dee way adagta riwaayadda mutafaqun caleyhi ma caddaynaa afartankaasi ma afartan saacadoodba ma afartan maalmoodba ma afartan sanadoodba musnad ulbazaar ayaa wuxu uhi arbaciina khariifan khariifkuna waa waa qeybta dayrka la ha lakin haddii qeyb ka mida ah la cabiro sanadka macnuhu wuxuu ku dhacaya intii kaleo dhan afartan sanadood inuu iska taagnaadaa ba u dhaami lahayd saas waa dembi weyn qaala rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam low yaclamu hadduu ogaan lahaa almaaru ka maraya beyna yaday lmusali ka tukanaya hortiisa ka maraya maada caleyhi waxaa korkiisa ahday min alithmi dembi ah maada caleyhi waxaa korkiisa ahaaday amba maada caleyhi maxaa korkiisa min alithmi hadduu ogaan lahaa lakaana waxay ahaan lahayd an yaqifa inuu istaago arbaciina khayra lahu mid uga wareysan min an yamura inuu maro beyna yaday hortiisa mutafaq aleyh lafd الbukhaariy wfi wawaqaca fi اlbazaar min wajhin aakhar arbaciina khariifa marka arbaciinka laftigeedana culimada qaar baa le waa mubaalaqa waa mubaalaqada oo oo ku xeel dheeraan waa arrintii lagu dheereynayo wa can caaisha radi allahu canha qaalat waxay tihi su-ila waa la weydiiyey rasuulu llahi salى allahu alayh wasalam fii gaswati tabuk can sutrati lmusali baa la weydiiyey qofka tukanaya sutradiisa wixii asturaya ishordhigayay ama isku beegayey faqaala wuxu uhi mithlu mukhirati الraxli waa mukhiraة raxli oo kale raxliga kooraha dhabarkiisa lagu yar tiirsado akhrajahu muslim sutradii haddaba maadaama ay mashruuc tahay sutradaas waxaa la isweydiinayaa dherer ahaan intay noqonaysaa looga baahan yahay ilan muhiimaddu waxay qofkii iyo wixii kaleba inay kaga beedhaan qofka marka waktiga de wixii la fahmi karaya baa lagu sheegayoo mukhiraة الraxli aw muأkharaة الraxli labadaba waa loo akriyey bidami اlmin wالsukun alwaaw alhamsa wa kasri اlkha mukhira amba in la hahdo in la fadxeeyo hamsada laftigeedo la hahda muأkhara khacdana la sheedo muأkhara la ydhaha markaa aakhiraة raxlina way kuso hortay xadiis qaarkood macnuhuna waxa weeye kooruhu wuxuu ahaa marka dee awrka la fuulayo maadaama kursi oo kale looga yar yahay awrka wax yaroo lagu tiirsadaa u oo xag hore iyo xag dambeba saa u leh markaa qeybta dambe looxaas qorigaa yar ee lagu tiirsanayo in leeg oo kale marka waxaa lagu qiyaasay diraaca dhudhunkaa dhudhunka wuxuu ka bilaabmaa suxulka ilaa faraha intaasaa ayaa diraac la dhahdaa diraaca thuluthan ka mid a ah. laba thuluth oo ka mid a ah. saddex meelood markaad uqaybisa diraacaas laba ka mid a ah. markaa laba taako in laga soo qaado oo kale tusaala ama taakiya badh inay kor u noqoto shayga oo qofkii markaa is eh, isku beegaya ugu yaraan hadday ka badato lagama warramayo su-aal ahaan iminka microfoonka iyo hor yaallo oo kale in leegoo kale inay noqoto haddaanay markaa waliba in yar ka dheeran intaa kale ay intaas qofkii uu arkaya inay qofkii waxor yaallaan xagga xajmiga marka la eego dee xadiisku ma caddayn ama xadiisku ma caddayn xajmi intuu noqon karo qori yar buu noqon karaa laakiin gidaar buu noqon karaa qof kaa horeeyuu noqon karaa neef xooloo halkaa fadhiyaa buu noqon karaa dhagax buu noqon karaa geed buu noqonayaa meesha iskaga yaalla wixii aduu muhiimaddu waxa weeyaan qofkii difaacayun xadiisku waxaa kaluu daliilu yahay fi اlxadar wa fi الsafar wa fi اlmasjidi wa fi الsaxraa intuba in sutrada loo baahan yahay oo dee safar bay ahayn markan tabuk qaswati tabuk haddana nebigu alay الslat slam markuu musafarka yahay murjinkiisa ayuu saa u taagi jiray marka xaaladdaa la weydiinayana maxaanu ku sameynaa markay weydiinayaan iminkay u baahan yi wey su-ila waa la weydiiyey rasuulu llahi salى اllahu alay slam fi qaswati tabuka can sutrati lmusali baa la weydiiyey sutrada musaliga markaa ma in sutra la samaystaa baa la weydiiyey mise intay laegtahay baa la weydiiyey sida xadiiska imika laga fahmayo sutradaasi wax laysla garanayo madiinaba lagu yaqaanabe lakiin waxay weydiinayeen qadarka intay leekaan kartaa dabeetna wuxuu yihi mithlu muakhirati mukhirati الraxli aw muakharati الraxl akhrajahu muslim wa can abi sabrata macbed wa can sabrata bni macbadin aljuhaniyi radi allahu canhu qala wuxu uhi qala rasuulu llahi salى اllahu alay wasalam liyastatir ha isku asturo axadukum midkiin fii salaatihi walow bisahmin leebna ha noqdo wuxuu isor dhigayaa akhrajahu alxaakimu xadiiskana wuxuu sii adkeynaya sutrada inaan laga tegin walow hadduu wax kale waayo leebkaa yaro dhuubanba halkaa hortiisa ha ku taaga hadduu doone qaala rasuulu llahi sala اllahu alay slm liyastatir allaam waa laamu اlamr waa laamkii amarka tilmaami jiray markuu ficilka mudaaric galo waxaanuu ka mid yahay siiqooyinka amarka liyunfiq duu sacati min sacati waliyaktub walyumlil aladi calayhi اlxaq aayaadkaas u tilmaamaya waa laam اlamr liyastatir axadukum fii salaatihi ha is astiro marka ha istatiruu aw istatir ficilkaabare tooskaabay la macnatay axadukum fii salaati walow bisahmin qori leebba ha isku asturayeen oo sutraha ka dhiganaya waayo sutradu waa wax asturaadoo kale waxaa xadiiska qaarkood rasulku wuxuu kusii sheegay sutrada in waliyadnu minha inuu u dhowaado qofku oo dee hadduu sutradii yidhah waan samaysto halkaas kale ku taago sutro noqon mayso intuu u jirayo culimmadu qolada u badani lix diraac bay gaadhsiiyeen intuu u jiri karo sitata adruc ya laakiin waxaa loo badan yahay eh, daliilkana u dhow inuu u jiri karo a saddex dhudhun inuu jiro waa halkee laga bilaabo waa laga halkuu taagan yahay lugtiisa laga bilaabo ilaa iyo halku ku sujuudayay ee sutradaasi ay taallo waa inaanay saddex suxul ka badan isaga iyo sutradiisa halka ku sujuudayo waxaa u dhexayn kara mamaru shaat mamaru ashaat neef adi inuu mari karo sida nabiga alay slatu slam ka so arortay xadiis neef adi intuu mari karaana waa iska koobanta waa in yaroo kooban hadduu sutradii hoosta kasii galo kusii dhawaadana way wanaagsantay iyadoo ay xaadiisa qaarkood tilmaamayso inuu dhinac midig uga yar baydho amba eh, bidix uga baydho aanu yar ka yar aanu toos bay iskugu beegin laakiin haddana xadiiska axaadiista kale ee ka xoog badan ee tilmaamaysa inuu qofkii sutradaa samaysto hortiisa beyna yaday beyna yaday haddi la hortiisii haddii uu dee iska fogeeyo ama isagii ka durko taasi waxay meesha ka saareysaa ujeeddadii sutrada laga lahaa maxaa xikmadda sutrada laga lahaa soo maahan qofka inay asurto de hadduu isagii kasii fogaado bal ka waran وعن أبي dr رضي الله عنه qال qال رsuuل الlahi slى الlaه عليه وsلم يqdc waxa goynaya salaaة اlmri qofka salaadiisa qofkii almuslimi muslimka ahaa idaa goorta lam yakun aanay ahayn beyna yaday hortiisa mithlu mukhirati mukhirati الraxli waxaa goynaya haddaanay mukhirati الraxli agtiisa oolin hortiisa oolin waxa jara almarأaةu haweeneyda wاlximaaru dameerka wاlkalb الأswadu iyo ayga madow alxadiis xadiiska si waduu ka dheeriyay wa fiihi xadiiska waxaa ku jirtay alkalb اlaswadu ayga madoobi shayطaanu wey akhrajahu muslimu walahu can abi hurayrata radi allahu canhu naxwuhu walahu wuxuu soo wariyey muslim can abi hurayrata radi allahu canhu naxwuhu xadiiskan oo kale duuna alkalbi iyadoo aygu aanu ku jirin wali abi daawuud wالnasaa-iy can ibni cabaas radi allahu canhuma naxwu xadiiskan oo kale duuna aakhirihi iyadoo intaa dambe aanay ku jirin waqayada waxa uu ku koobay almarأata haweeneyda bilxaa ay albaaliqati tii qaangaadhka ahayd ayuunbaa lagu gooyey faa'iidooyinka sutradu leeda waxaa ka mid ah inaan qofka salaadiisu ka goyin marka waxa gooyo buu nebig uri alay sla slm yaqdacu salaata almari almuslim ida lam yakun beyna yadayhi mil mkhirat الraxm saddexdan shay baa gooye almar ah oo riwaayadda dambe ay caddaysay inay tahay alxaayid tii qaangaarhkahayd markaa inantii yareeda qaangaarhkahayd iyadoo aanay ahayn iyo alximaar walkalb laswad aygiina kii madoobaa inuu yahay markaa gooyintaasa ah haddaba culimadu ay ka hadleen qadciga ma macnaheed waa maxay ma ana salaata baطila ba wa hadihi اlأshyaa إida marat beyna yadi اlmusali walam yakun beyna yadayhi sutra ana salaatahu baطila am yanqusu ajruha fatakunu hadihi اlأshyaa sababa linaqsi ajrihi fi الsalaa waa culimadu labada qowl bay ku kala tegeen in badanoo culimada ka mid ise ah. u badan yihin waxay leeyihin qadcigaa loogama jeedo qadcu salaa aw budlaanuha tamaaman inay salaadu saa ku baaba-aysaba lakin waxaa looga jeedaa nuqsaan baa salaaddii ku imanaysa oo salaaddii way way nuqsaanaysa lakiin culimo badan ba waxay hahdeen xadiiska daahirkiisa waa in lagu qaado ilaa daliil ka saaray la helo mooyaane sheekh albani baa ka mid ah kitaabkiisa sifatu salaad waa ka aada uga hadla qadiyadda maadaama nebigu uri alay slat slam way goynayaan ashyaadaasi si waadixa u sheegay yaqdacu salaata almari markaa faa'iidooyinka sutradu leedahay halkaasa laga qaadanaya inay waajib tahay halkana laga qaadanaya waxyaalo badan iyo adilada kaleba waxaa kaloo laga qaadanaya alkalb اlaswad markii la weydiiyey rasulka alay slat slam ma baalu laswadi min alaxmari baa la weydiiyey ka madoobi kacas muxuu kaga duwayay su alkalb اlaswad shayطaan macnaheedu waxa weeyaan shaydaankaa isaga isku soo ekeysiiya xayawaano badan buu isku ekeysaa shaydaanku ayadu waa kamid mid intuu ka isku ekeysiinaya ka badan intuu kacas isku ekeysiinaya marka waxaaba laga yaabaa adigoo ay moodaya inuu shaydaankii yahay de sida xadiiska laga fahmaya adigoo moodaya inuu yahay ay ayuu shaydaan yahay shaydaanna wuxuu ka shaqeynayaa salaada qofka inuu ka khalkhaliyo ou ka gooyo sutrada markaa ha sahashanin haddaba sutrada soomaad arag daalibulcilmiga qofka koobaad ee fulinaya waa inu noqda isagu dadka kalena way kugu dayanayaan dadka kalena way way kugu dayanayaan qaala rasuulu llahi sala اlه alay slm yaqdacu waxa gooya salaat almari almuslimi ida lam yakun hadaan ahayn beyna yadayhi mithlu mukirat الraxl almarأة wاlximaar wاlkalb اlaswad wa fiihi alkalb اlaswad shayطan akraja muslim walahu can abi hurayrata radi allahu canhu naxwu duna اlkalb aygu kumuu jirin wali abi dawud wanasaa-i ibn cabaas can ibni cabaasin radi allahu canhuma naxwuhu duna aakhirihi waqayada almarأata bilxaayid buu ku qeyday tii qaangaarhka ahayd وعن أبي سعيد الkخdري رضي الله عنه qال qال رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم إdا صلىa أxadكم midkiin hadduu tukado ilىa شhay shay uu tukado shaygaas oo ysturhu min الnaas dadka ka asturaya faaraada uu doono axadun qof an yجtaasa inuu ka gudbo beyna yaday hortiisa oo qof uu doono isagiyo sutradiisii inuu kala dhex maro falyadfachu ha riixo qofkaasi fain abaa hadduu diido riixitaanka uu ku joogsan waayo falyuqaatilu hala dagaalamo fainamaa huwa shayطaan qofkaasi waa shayطaane mutafaqun caleyh wa fii riwaayatin faina macahu lqariin qariin baa la socday waa la weheliyaaye oo ciddaa wehelineysana waayo waa shaydaankii waay xadiiskana wuxuu sii adkeynayaa sutradii iyo see u adag tahay oo qofkii inuu iska difaacayo ciddii halkaas oo kale dhex martay waxaase laga fahmaya wixii sutrada ka shisheeya inaan inaan maxaanku ku idhaahdaa qofkii lagu qabsanaynin dadka qaar ba waxay ku tukadaan miis hoosta ka banaan oo laakiin dee xagga kore u dheer qiyaasa isagu sheegayo inanku waa mushkilad ma laha xaggan hoose hadduu doono miyuu qofku kasoo duusi karaya miiskan oo kale waad isku beegi kartaa kaalimka xagga hoose waa kaga banaane lakin waad isku beegi kartaa qofka waay su-aalaha waad xiisadii baa gaadheen mahadsanti xiisadii naxwuna way jirtaa la socda xiisadii xadiiska waxaa la gelayaa naxwihii anigu ma isweydaarnaa sheekh iminkaa la gelaya maska ka waran ma la dilaya maska xayada laftigeeda mararka qaarkood maska waa loo adeegsada oo qur-aanka maxaa kuso aroortay faidaa hiya xayatun mar kalena thucbaanun mubiin lakiin rasuulku masoo dhan in la dilo uu diidayo dad dufyatayn walabtar buu nabigu yuri alay sla sl labadaasaa la dilaya dad dufyatayn waxaway ku laba liid dhabarka ku iyo abtarka kala idhaahdo kuwa kale ha dilina marka kaleba markaa horta maska o dhan la dili maayo waayo jinka laftigiisa maska isku ekesiiyo saxaabi baa dhacday mas buu dilay isagiina markiiba naftu way ka dhacday show markaa ciddanuu dilayba mas mu ahayne yuu ahaa dee jin buu ahaa lakin mas iska dhigay markaa kuwa masa guryaha idinku soo galadha rasulku wuxu uhi iska abhiya abhinta waa maxay in lala hadlo dha naga tag naga bax hadduu bixi waayo markaa waa maskii caadiga ha dilaysa ambaba dee uu kaa gardariyay wallahu aclam axkam ila